بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته deriskani waa deris cumuuman ku saabsiisan alumma alislaamiya iyo dhibtan haysata iyo maxaa lagaga bixi karaa ummadda soomaaliduna malaa'ig kow ka sii tahay waxaa laga yaabaa wakhtigii ay soomaaliya waddankii lo odhan jiray uu burburay ee maraykanku xamar soo degay waxaan xasuustaa iyadoo bush bushil ab uu ka soo degay magaalada xamar oo dabeetana dadka badh ay jecel yihiin xidigtii yarayda calanka soomaaliyeed ku taalay in lagu dhejiyo xidigaha badan ee ka maraykanka ku dhex yaalla maalintaasi sawirka wixii aan ka fahmay waxaan isku dayay bal inaan wax tawjiihin karo waa kii disembar baan rajaynaya waxaan galay muxaadaro aanu bixiyey ayna alxal mushkiladeenna maxaa u xala ma xidigtaynu xidigaha ku darsannaa mise xal kalaa la hayaa waxaad moodaa toddobiyo toban sano siddeed iyo toban sano kadibna weli waxaan ka hadlaynaa mal makhraj war nafaqan madoowe lagu jiro ma jiraa meel looga baxaa qadiyaddaa si aan u soo bandhigi karo aniga inta ii muuqata waxaan isku dayaya inaan muqadamo sameeyo taariikhiya waayo taariikhdu waa waxa in badan wax lagu qiimeeyo waa waxaa in badan ilaahay subxaanah wa tacaala uu kitaabkiisa inoogaga warramayo tajribooyinkii bini aadamku uu ka soo warramay deriskani muqadamuu noqon doonaa in shaa allahu tacaala duruusta dambena waxaan kaga warrami doonaaba taariikhda uu qur-aanku soo bandhigay siyaasiga taariikh ilmuluuk ee uu qur-aanku ka warramayo iyo siduu uga warramay laakiin dariska kan waxaan ku tilmaamayaa taariikhda guud aynu arkaynaa waxa weeyaan waxay yidhahdaan taariikhda caalam alislaami taariikhyahanada qaar baa waxay yidhahdaan waxaa jira maxadaad ama meelo waaweyn oo taariikhdu isbeddeshay kow waxay isbeddeshay bay yidhaahdaan dee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisii iyo jiili saxaaba iyo taabiciintii kontoneeyadii sannadood ee ugu horreeyey taariikhda islaamiga oo ah wakhtigii dunida risaalada islaamiga ay biyo dhigtay mabaadi'deeduna ku faaftay dhul badanna ay gaadhay taariikhdaasi islaamigii kor bay u sii socotay ilaa iyo ay bilaabantay qarnigii koob-iyo tobnaad ee miilaadiga dabayaaqadiisii wixii loo yaqaanay alxuruub asaliibiya crusades oo ah in qalbi alcaalam alislaami dib loo weeraro mandaqat shaam iyo masar iyo bartamihii caalamka islaamiga in weerarku dib ugu soo bilaabmo oo uu bilaabmo wixii loo yaqaanay alxuruub asaliibiya taarikhda lagu yidhaha crusayderskii laba qarniin ku dhodhowbay taasi socotay akhiiran waxaan odhan karnaa waxay taariikhda islaamigii isbeddel xooggan samaysay qarnigii labaatanaad markii ay dhammaatay xadhiggii isku hayay dadka muslimiinta ah ee ahaa alkhilaafa alislaamiya khilaafadii cumaaniyiinta oo intii dambe iska mariid ahayd markii la kala dareeriyey taarikhyahanadu waxay sheegeen arintaa waxaa ka dhashay bay idhaahdaan kii baan filayaabaa la kala dareeriyey alkhilaafa alislaamiya oo turkiyana jamhuuriyad iclaansatay caalamulislaamigii kale maxaa ku dhacay waxay idhahdaan saddex waxbaa masaladaasi ka dhashay kow waxaa muuqday dibudhaca uu ku jiro caalamka islaamigii marka la eego horumarka maadiga dunida kale ay samaysay gaar ahaan ninka cad ama yurub horumar alculuum alxayaatiya ama maadiyo tiro badan baa laga sameeyey teknolojigaa soo ifbaxay way xoogaysteen muslimiintana waxaa muuqatay cawradoodii oo ah qarniyo inay hurdeen horumarkii bini aadamkii ay hoggaamin jireenna inay ka luntay oo ay xagga aqoonta dunida taalla ay ka noqdeen caydh kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ee ka soo baxay wuxuu noqday in caalamul islaami dhammaantii ama intiisii ugu badnayd marka meel meel yaroo kooban laga reebo uu hoos galay haymanadii ama isla weynidii reer galbeedka koloniyalisimkii ama isticmaarkii baa bilaabmay cahdilistikhraab in la gumaysto dunida muslimka ah iyo dunida saddexaad ee tabaca u ahayd oo dhan oo afrika o dhammi ka mid ahayd oo markaasi uu soo baxo nin mustacmar la yidhaahdo oo dadka gumaysta iyo umam la gumaysto qodobka saddexaad ee masaladaasi ka soo baxay waxa weeyaan waxay ku tilmaamaan taftiiti alcaalam alislaami aw tamsiiqi kantoonno yaryar in loo googooyay caalamka islaamiga ah oo manaatiq aw awalcaalam mutraamiyo tiro badan iyadoo dunidu basharka ay isugu faanaysay laakiin la kala googooyo aad loo kala googooyey masaladaasi haddaad rabtaan waxaa akhridaan waiiqada muranka badani ku jiro ee henry cambel waiiqada lagu magacaabo henry cambel waa ii ninkii raiisul iisul wasaaraha ka ahaan jiray waddanka ingiriis qoraal loo nisbeeyo oo ah khubarada aqoonta taariikhda ku caan ee wadannada reer yurub gaar ahaan waddanka faransiiska iyo ingiriiska bay idhahdeen buu wuxuu weydiistay talabixin in la soo siiyo calanka ingiriis ee dunida meel walba ka taagan xadaarada bini aadamku way dumaane wuxuu ingiriisku yeeli doono haddii calankiisi uu soo ururo ingiriisku intaanay taasi dhicin muxuu yeeli karaa dabeetana wasiiqadaasi waxyaabahay qorto waxaa ka mid a ah, dunida saddex qaybood bay ugu qaybiyeen nimankii talabixinta siinayey dunida reer galbeed iyo ninka cad iyo siduu ula dhaqmayo iyo in xadaaradda iyo cilmigii aqoonta laga dhibo qori isu dhiib oo hadduu ingiriisku yaro gaabiyo maraykanka ama faransiiska ama jarmalka in qoriga loo dhiibo dunida kale inta soo hadhayna bay yidhaahdaan laba qaybood buu u qaybiyey alxadaara asafraa waxay u bixiyaan eh, yalow biibulka ama xadaaradda yalowga ah. waa indhayarka iyo eeshiye iyo dadkaasi oo dhan iyaga waxay idhahdeen values ama qiyam la loolama qiyamka ingiriis ma lehe eh galbeedka qiyamkiise waxaynu ku wada dhaqannaa masaalix noqoto wixii masaalix inoogu jirtana hal la ogolaado wixii kalena ha la diido almandaqat alkhadraa bay idhaahdeen qaybta cagaaran oo caalam alislaami watiiqadaa waxay u nisbaynayeen inay sheegayso dhowr shay inuu kula dhaqmo kow in aqoonta laga ilaaliyo ama macrifada in xuduud loo yeelo aqoon waxa gaadhi karaa siiba technology inaanu gaadhin laba waxay tilmaameen aqaliyaadka ku hoos nool in kor loo soo qaado minority groupiska si homogeneous aanu noqon karin ama bulsho mutajaanisoo wada socota aanay noqon karin saddex bay idhaahdeen khilaafaadka xuduudiga ah in la badiyo qoladan gobol yar ka jar gobolkaa kale ku dar kuwa qaar yar ka jar waxa xariiq maanta dunidu isku haya ingiriis baa dhigay waddanba qabaa'il waa isku qabiilah ayuu inna dowlad heblaayo ku dara inna dowlad heblaayo ku daro si laysu hayo uun ilaa inta qiyaamo ka dhacayo isaga aragtidiisa calaa kulli xaal taftiit alcaalam alislami halkan waxaynu uga jeednaa uun khilaafadda islaamigii markay duntay wixii soo baxay saddex qodob buu noqday kow inay muuqatay dibudhaca ah haysta caalamka islaamiga marka laga eego xagga aqoonta laba inay caalamulislaami uu hoos galay gacanta gumaysiga saddex in loo kala jaray caalamulislaami gobollo yaryar iyo tuulooyin yaryar iyo wadanno yaryar oo dhowr dhowr boqoloo kun iyo milyan iyo waxa umamka dunida saddexaad ku nool oo ay ka mid yihiin caalamulislaami waxaa ka bilaabantay markaasi fikrad cusub fikraddaasi iyana waxay idhaahdaan saddex qodob oo saddexdaa qodob ka soo hor jeeda ku salaysnayd intaa ynan ka warramin adyaafta siyaasiga ama kooxaha kala gedisanee siyaasiga fikradda tan xambaaray fikraddaasi waxay ku salaysnayd bay yidhaahdaan kow altaxriir aw alxorriya gobonnimo doon in dadku wada bilaabo ya muslim muslimba wixii la gumaystay inay raadiyaan xorriyad iyo taladoodu inay gacantooda dib ugu soo noqoto oo gobonnimo doon uu ka wada bilaabmo waxa bilaabmay bay yidhaahdeen masale labaad oo ay ku tilmaamaan annahda wataqadum wadannadaas la wada gumaystay waxay qireen ama qaateen inay xagga waxbarashadii aqoonta iyo tikhnolojiga dib ugu dhaceen dabeetana in la bilaabo waxbarasho iyo horumar in la bilaabi karo oo tacliimka waxaa la yidhaahdo xoog in la wada saaro qodobka saddexaad a bilaabmay waxa weeyaan bay yidhaahdeen alwaxda halkii la kala googooyey dadku inay isdoondoontaan iniba si ay isu raaci karto oo midnimo dib loogu abuuro idan waxay yidhaahdaan mashaakilku suura waaxida buu ahaa oo ah dibudhac aqoomeed googooyn gobollada la kala googooyey iyo isticmaar gumaysi la gumaystay dunida saddexaad waxay u kacday markaasi oo uu ka mid yahay caalamulislaami inay xorriyad raadiso iyo inay aqoon dhisto iyo in midnimo la raadiyo waxay yidhaahdaan marka qodobkaa la joogo waxaanoo dhamme waxaan rabaa waxaan u socda inaan muqadamo u yeelo waxay dhahdaan qodobkaa marka la joogo tashkhiisu daa xanuunka in la sifeeyo dadku inta badani waa isku waafaqday inuu xanuunku yahay gumaysiga inuu yahay aqoondarrada inuu yahay kala googo'a waxaad mooddaa in xanuunkaa sidii loo sifeynaya laysku wada waafaqay inta badan dawadiisana si guud in laysugu waafaqay waa in xorriyad la raadiyo iyo gobonnimo in midnimo la raadceeyo iyo in horumar la raadceeyo laakiin bulshadii dunida saddexaad ku noolayd siiba bulshada islaamigii waxay ahaayeen kooxo siyaasi oo kale afkaar gadisan baa waxaa xambaarsanaa kooxo qowmiyiina baa jiray nationalistah kooxo yasaariyiina baa jiray communism ama socialism ama ishtiraakiya ama afkaartii reerbariga rumaysan kooxo islaamiyiina baa jiray dad culama oo muslimiin ah iyo ururo islaamiya iyo dad muslimiina ah xornimadoonkii ka qayb galay ilaa iyo haddana soo jiray kooxahaasi afkaartaasi guud waa laysku raacsan yahay laakiin maxaa see loo fasirayaa maalan waxda midnimo see loo fasiraya maalan kooxihii qowmiyiinta ahaa waxay rumaysnaayeen basharku inuu qowmiyad qowmiyad isu raaco alqawmiya alcarabiya oo kale alqawmiya asoomaaliya oo kale maalan soomaalida dadkeedii nationalistka ahaa ee xornimo doonka ahaa waxay rumaysnaayeen wax la yidhaahdo asoomaali alkubra soomaalida weyn oo ay u arkayeen qoomiyad isku afa oo isku luqada oo isku dhaqana oo isku hiddaah oo isku diina oo israaci karta oo xornimo wada qaadan karta in la wada raadaceeyo waxay rumaysnaayeen in horumar la sameeyo siiba horumar cilmiya dabeetana waxaa bilaabmay schooling systemkii iyo waxbarashadii iyo rag oo soomaaliyeed bay hayeen wixii bilaabay in iskuulla la furo in tacliin la furo in wax la barto aqoonta dadka in kor loo qaado waxay rumaysnaayeen in la xoroobo oo ummaddu dhaqaalaheeda siyaasaddeeda diinteeda caqiidadeeda waxeedaba ay xor u noqoto oo mustacmarka la saaro qoladii gobonnimo hore ahayd ama dawladnimada dhalisay ama fikraddooda taasay ahayd qoladii inqilaabtay ivan haddaan nimaadno kacaankii kacaanku scientific socialism wuxuu u bixiyuu qaatay aragtidiisa dambe markaynu ka nimaadno saddexdan qaybood isna waa rumaysanaa uun qaabkuu fuliyey ha dambayso laakiin in soomaali weyn la raadiyo dee dagaallaabuu u galay waa u halgamay soomaali weyn buu raadacaynayey waxbarasho iyo cilmi in kor loo qaado af soomaaliguu qoray jaamacadu furay iskuulluu badiyay cahdigiisii wax badan buu ka geystay oo horumar buu raadinayey in la xoroobo isagu wuxuu arkay reer galbeedka iyo kuwa in laga xoroobo shuuciyadda lala xidho oo aragtidaa la qaato islaamiyiintu hadday tahay culammadii soomaaliyeed ee u soo halgantay xornimada ummadatan ama u soo dagaalantay ama ururadii islaamiga ee wakhtiyadaa hore dhashay waxoo dhamme waxay raadcaynayeen in isticmaarka layska kiciyo iyaga aragtidoodu in badan waxay u janjeedhay xagga midnimadu inay dowla islaamiya ama khilaafa islaamiya ama caalamulislaami in lagu xidhmo oo dib loo soo celiyo oo waxdinimadu way ka weynayd iyagu aragtiday arkayeen inta soomaalida ah marka la eego waxbarasho iyo horumar iyo kan madaaris cilmiya iyo kuwa sharci iyo kuwan bay wadeen iyagoo rabay umadan jahliga laga saaro waxay u arkayeen xurriyadda rasmiga inay tahay basharka in laga xoroobo oo ilaahay oo qudha addoomma loo noqdo caqiidatu tawxiid la dhiso sharciga islaamiga la raaco waxaan uga jeedaa marka erayadan sida loo sharxaya ama loo fasiraya ama marjaca loogu noqonayo iyo meesha masaadirta waabaa lagu kala gedisanaa laakiin cumuuman fikraddaa in ummadda wax la taro waxaad mooddaa dadku inay wada rumaysnaayeen wakhtiyadanaba waxaa iska badatay aragtida mu'aamaraadka inta badan lagu saleeyo aanu waxaan odhan karaa dad badan oo dadkaa ka tirsana waxaan u arkayaa inay ahaayeen dad nawcun maa daacad laakiin daacadnimo waddadoo aanay sax ahayn dee meel ma gaadho daabad mabaadi'daada u tahay laakiin aanay ahayn kuwa ku salaysan wax rasmiya kufkufkaa iska tirabata ma wada odhan karo dadkaasoo dhammi dabadhilif bay ahaayeenoo gaal bay ku xidhnaayeenkanba ma wada odhan karno waa aragtay qaldantaasi bay ilatay dad badanoo xor fikrad saxa wataa jiray laakiin waxaan odhan karaa meelaha afkaarta laga soo qaadanaya ama lagu tiirsanaa ama waxa kane ay ka soo burqanayeen ayaa dad badan maraajicdood qaldanayd ninka scientific maxaa eh, scientific socialism ku tiirsanaa waxaan garan karaa in masaadirtiisu iyo maraajicdiisu ay aad u qaldanayd hadda wakhtiga kan xataa cilaajkii mushkilaadkii koowaad ee markii hore adyaafta siyaasiga kala gedisnayd kii nationalistka ahaa ee qowmiga ahaa kii socialistka ahaa kii islaamiga ahaa wixii ay markaa isku waafaqsanayeen ama isku meesha ka arkayeen imminka waxaad moodaa inaanay isku meel mala laga arkaynin su suwaydiinayna waxay tahay war soomaalidu afkaartaasoo dhan haddaynu hoos u dhaadhacnay iyagu miyay ka wada tanaasuleen hadda fikradda jirta caalamka soomaaliyeed waxay u badan tahay ama caalamul islaami in lasii kala googo'o lasii yaraado lasii yaraado lasii yaraaday u badan tahay in kor loo koro uma badna dunidu kor bay u koraysaa sax dunidu qowmiyaadkii yaryaraa xataa ay habay ka baxaysaa oo qowmiyo ka weyn bay ku sii socotaa waayo dunidu waxay fahamtay maanta jarmani iyo ingiriis iyo faransiis iyo talyaani oo kale qowmiyaad ah, haddana waxay dareemeen masaalixdooda iyo danahooda caalamiga inaanay ilaalin karaynin dowladine keligeed iyagoo lacag loo dhaqaalo loo kan leh waxay u arkeen aragti ah nawcun ma inay yurubta weyn sameeyaan oo qowmiyaad kale noocoo kale afoo kale waxa ay ku jiraan si ay u ilaashadaan masaalixdooda guud ee uu ninka cadi wadaago ama ay leeyihiin caalamulislaami laakiin weli wuxuu u sii socdaa xagga kale gaar ahaan soomaalidu waxay u sii socotaa in la sii yaraado waxa kaa la mida waagii hore fikradda taale waxay ahayd in la xoroobo oo dadku dhaqaalahooda siyaasadooda caqiidadooda mabaadi'dooda wuxooda ay xor u noqdaan waxaad moodaa taa lafteedu hadda inay xagga kale u janjeedho oo soomaalida in badanoo ka midi ah waxay raadinayaan almujtamac duwali iyo dowladaha caalamku hana soo gaadhaan milatariga dunida hana loogu yeedho hadda kiila lahaa naga baxo markii hore xorribadoonku wuxuu ahaa ha baxaan waxaan waddanka u dhalanay Eh, waxaan soomaaliahan waddanka ka baxaan isticmaalku hanaga baxo baabkaasaa loo fakarayay hadda waxaad mooddaa masaladu waa cagsiga mujtamaca duwaligii hana soo gaadho dowladaha afrika iigad ha soo cararto ciidamada debadda ha keeno waa hana la isticbaadsada baad mooddaa inay qadiyadu socoto halkay awal ahayd inay dadkani xorriyad raadinayaan iyagu inay yeeshaan qaraarkooda kama dambaysta halkii laga fakarayay nahda in la sameeyo horumar aqoon cilmi tichnology wax la koriyo waxaad mooddaa in lagu beddelay dagaal iyo isdil iyo burburin iyo madfac iyo hoos u sii celin su markaa waxay tahay war wixiiba xagga kale u fooraraane mal mahraj thats the question marka aniga muxaadaradaydu marka intani waa muqadama laakiin waxa isweydiinta le waxa weeyaan ma jiraa way out exit tuunalka sooma taqaanay nafaqa bahalkan madoowe dhulka hoostiisa la maro mid madoow aan laydh lahayn baa la hayaa meeluu ka baxayana la garan maayo war ma jiraa meel yaroo laga waacdo laga bixi karaa cala alaqal ifkuunaan u soo baxnaye tuunalkan madow ma laga soo bixi karaa nafaqa kan waa su-aasha isweydiinta leh soomaalidu waxay u egtay yacnii dhibta taalla xorriyadiiyo kandaaye dadku wuxuu marayaa imminka xarbilwujuud waxaan odhan karo dadkan badaha ku madhay maxay ugu madheen waa inuu noolaado unbuu raadinayaa dadkan qaxay ee dooyaha fuulay ee madhanaya ee la leeyahay doon baa degtay badda intani ku qarqoonsa saxaaraha liqay maxaa sii wada waa cala alaqal nafsi nafsi bay ka taagan tahi bal siduu u noolaan lahaa buu ka fakeraya aqliyada soomaaliyeed markaa ma waxay ku gebagabowday qofku siduu u noolaan lahaa mid bad ka dhacaya mid saxaaro ka dhacaya mid meel kale ka dhacba inuu xalku intaasi noqdo haddaynu se su-aashii isweydiinno sidii filosofariska aynu noqonnaa filosofariska waxay idhaahdaan jawaab falsafiyi ma jirta bay idhaahdeen ayi mas'ala filosofars ay isweydiiyaan hadday toban yihiin jawaabuhu hadhow toban way ka bataan bay idhaahdaan qaanuunyahanada la mida bay idhaahdeen ayi toban qaanuunyahan buu mid ka mida yidhi hadday meel isugu yimaadaan masalada jawaabta ka baxeen waa qaanuunkaanka ilaahay ku tiirsanayn jawaabtu waxay noqotaa buu yidhi tobankaasi inay koob iyo toban jawaabood bixiyaan yacnii way ka badataa waxaynu u aragnaa hadda in mujtamaca soomaaligii uu muuqdo dad naxariistiiyo raxmadda ah. mujtamaca duwaligaa ah ilaalinaya raadacaynaya dad inay xorriyaddooda ay u keenaan dad dabadeed sugaya qur'aankana ilaahay wuxuu inagu baray subxaana wa tacaala ummad hadday dhibi soo gaadho dhibtu inay iyada ka timi xalkuna markaa inuu iyada ku jiro saxaabadii nebi muxamed alayhi salaatu wasalaam la socotay markii ay jabeen ghaswatu uxud ee ay yidhaahdeen waxa kani siday u dhacday qul huwa min cindi anfusikum baa loogu jawaaba lama odhan quraysh baa idinka taakti ka badnayd waa idinka xoog badnayd waa idinka xoolo badnayd waa idinka rag badnayd lama odhanin khaalid baa idin khiyaameeyo meel kale ka soo baxay trikska laydinku dhigay ayaa tiraba waxaa lama odhanin waxaa la yidhi qul huwa min cindi anfusikum haddii ay jiraan maanta dowlado dabadeed oo faragelin xoogan wadanka ku haya ama ummadda soomaaliyeed ku haya haddii ay jiraan mujtamac duwaliya oo qadiyadda soomaaliyeed ku xoogsanaya haddii ay jiraan la yaabi maayo waayo wadadantooda raacanaya qofka biniaadamkaee dantiisa isagu wuxuu maslaxo u arka raacanaya ceeb maaha cadaalad maaha idin maan odhan ceeb maaha marka dhaqanka umamka lagu eegayo idan lama yaabayo inuu raadceeyo laakiin waxaa ceebtu tahay qofka isagu dulman ee cid kale naxariisuun ka sugaya aan garanaynin si uu xalkiisa u raadsado haddaba waxaan leenahay adyaafta siyaasiga ee xaldoonkaa maanta waxaa ka mid ah kuwa kale ka hadli maayo waxaa ka mid ah kuwa islaamiyiinta ah ama kuwa uu nisbo sheeganaya le annaga marjac iyaga iyo meeshaannu u noqonaynaa waa kitaab iyo sunne mashkilaadka ka jira caalamka islaamiga ama soomaaliyeed xal baannu u haynaa qaarkood marakis ilqiyaada bay soo gaadheenba meelihii wax laga tawjiihinayay ama wax laga maamulayay ama wax laga wada bay soo gaadheen waxaan odhan karnaa maanta iyaga ah cala almaxak malaa aad hore looguma tijaabine hadday tijaabo weyn saaran yihiin dadka badh way niyad jabeen oo waxayse leeyihiin siyaasiyiintii hore waxba laga waa qoomiyiintii waxba dhali weyday yasaariyiintii tawraddii waxba dhali weyday qabiilkii lagu noqday waxba dhali weyday jabhaddii waxba dhali weyday dadku wuxuu islahaan bal kuwaa wadaadadaa talow iyaga wax ma ku hadheen iyagiina hadda malaa tamaqadatiljabalu fawaladad facran miyay marayaan yacnii waxay soomaalidu carabtaa waxay ku maamaahdaa buur baa foolatay bay dhahaan buuri hadday foolato dee wax tilada wax buur leegumay dhalaysaa laakiin carabtu waxay dhahaan buur baa foolatayoo jiir bay dhashay bay idhaahdeen mayay iyaguna qaabkaa u socdaan talow mise xal baa laga rajaynaya inay xal yimaadaan horta mid shakiga ka saara islaamku tajribo kuma jiro islaamku kitaab iyo sunnuhu inay sax yihiin inaanay inay wax maamuli karaan wax maamuli karin in lagu badhaadhi karo inaan lagu badhaadhi karin tijaabo kuma jiraan waayo kun sannadood bay dunidan ka telinayeen kun sannadood baa dawla alislaamiya hiya dawla luula filcaalam ay ahayd ilmi ahaan aqoon ahaan cadaalad ahaan dad ahaan nolol ahaan wax walba ay ahayd nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa tijaabada galay ku guulaystay saxaabadiisii baa gashay ku guulaysatay taabiciintii baa gashay ku guulaystay ummadihii ka dambeeye muslimiintaa galay ku guulaystay idan dadka badh baa arma wadaadadaasi hadday fashalaan islaamkii oo fashalay war islaamku ma fashilin wadaadda niman la yidhaahdaa bashar min albashar ka mid ah. oo dadaalay baa dadaalkoodu halbacaad lagu lisay noqday laakiin qur iyo sunne ama mabda kan islaamiga maaha ka fashilaya idan iyada mid ilow inaad leedahay islaamkii maanta dee isagiina la tijaabiyey isna waxba keeni waa waxba kama jiraan isaga waa la tijaabiyey waana lagu liibaanay waana lagu soo dhaqmay mana aha shay hadda ku jira tajribo oo la isweydiinayo war haddii la qaato ma lagu liibaana mise laguma liibaano ma aha islaamku waxaase tijaabada ku jira wuxuu yahay dallinta soomaaliyeed ama carbeed ama caalamul islaami ka jirta ee islaamka maanta u nisba sheeganaysa ee ku dadaalaysae sheeganaysa inay soo celinayaan umam ku dhaqma diinta islaamigaahi mayin dad mu'ahal u ah inay qiyaadadaa qabtaan oo islaamkaa soo celiyaan oo kudhe misee weli may bislaanin ma markay mucaaradka ahaayeenee nusuusta tiyoriga masaajidda ka akhrinayeenee sheegayeen unbay saxahayeene markii la tajribeeyey armay cursigii libaaxyadoo kale noqdaan waa maqasheen qisada kale ay yidhaahdaan libaaxyaha aroos dhigtay bay yidhaahdeen dabeetana iyagoo arooskii ka cayaaraya ayaa jiir ku biiray bay yidhaahdeen markaasuu la cayaara libaaxyadii way seegeenoo waxay dhaha waar adna maxaad ahay wuxuu yidhi amba intaanan arooska dhigan libax baan ahaan jiray buu yidhi beri unbaan aroosa dhigto noocan baanu soo baxay markaa idinna xaggaa ah u sii socotaa buu leeyay wadaadadu intaanay arooska dhiganin arma iyaguna caynka su-aasha aan rabo markaa inaynu isweydiinnaa waxay tahay islaamku tajribo kuma jiro laakiin wadaadkaa tajribada ku jira su-aashu waxay tahay meeshan la taagaya hadda haddaba xal ma la meel laga baxaa ma jirtaa ma lmahraj kollay sheekh maxamed oo dhinacayga fadhiya haddaan weyddiiyo ma lmahraj dee waa xaafido wuxuunba doonaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahraja wayarsuqu min xayu laa yaxtasib ninkii ilaahay ka cabsada subxaanah wa tacaala ilaahay baa wuxuu u furaa makraj su-aashii markaa waxay tii kayfa nataqi waxa la isweydiinaya wuxuu yahay waar waxa kan xalma loo hayaa kollay dadku waa muslimo waxay odhan doonaa nacam alkitaabu wasunna xal waa loo hayaa oo waxa weeyaan maxay waa kitaabka qur iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxayn leenahay waxaynu u baahannahay waa jawaab mujmala waa sax jawaabtii sax ahayd weeyaan taasaan rumaysanay mahrajku inuu yahay waman yattaqi اllaha yajcal lahu mahraja wayarsuqu min xayu laa yaxtasib mahrajku inuu yahay xal kasta mushkilad kasta oo dunidan ta timaada alkitaaba wasunna inay xalkii u yihiin laakiin su-aasha isweydiinta u baahan inaynu isla egna waxa weeyaan sidaynu jawaabta uga hellaa haddaba kitaabkiiyo sunnaha kitaabkiiyo sunnuhu way qoran yihiin innagaa laynooga baahaya inaynu dadaallo ijtihaadno ka keenno jawaabtii saxa ku ahayd kay tahay eray kale haddaan isticmaale waxaan leeyahay sidee baynu u tabiqi karnaa nolosheenna waaqicigaa ah u gaadhsiin karnaa inaynu nadariyo ka baxno oo taطbiiq camaliya tagno yacni shaygu marna waa theory waa aragti marna waa wax practical loo bedelayo nolosha nolol maalmeedka siyaasadeed dhaqaaleed ijtimaaceed la rabo in lagu maamulo sidee baynu ugu bedeli karaynaa ugu horrayn culimmadu waxay idhahdeen masalada wixii cilmi ku saabsan nihaayat اlcilmi bay yidhahdeen atawxiid oo isagu bay yidhahdaan laa yatabacad tawxiidku iyo caqiido saxa inaynu helnaa iyagu inaynu kitaabkiyo sunna akhrinoo baranno caqaa'iddu waa wax qofka maskaxdiisa dega iyo qalbigiisa qofna lama xukumo qof kastaba si rasmi uu abaqi karaa caqiidada dhammaanteed waxay dhahdaan nihaayat camalkuna waa ataqwa camalka practicalka shaqada ee la qabtaa taqwu ku gebagabaysi maaha laakiin taqwada waxaa la yidhaahdaa bay yidhahdeen waxay ku dhisantahy mabniyatun cala alistiطaacati wاlqudra inta la awoodo islaamkaoo dhammi qof walba waajib kuma ahe qof walba intuu awoodaabaa islaamka waajib kaga ah inbaa qofka islaamka ka saaran ilahay wuxuu ina leeyahy faاttaquu اllaha ma اstaطactum laa yukallifu اllahu nafsan ila wuscaha laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa ataaha qofna ilaahay subxaana wa tacaala ma kallifin baa layidhi intuu awoodo mooyaane intii la siiyey mooyaane ilaahay ka cabsaa lagu yidhi intaad kari karto waxaan u baahnay markaa inaynu dhowr masalo eegno islaamka qaybaha qaar nusuustaa ku badan ijtihaadkuna wuu ku yaryey ama maba jiraba qofka kitaabka iyo sunnaha si fiican u akhriyaana masaa'ilkaasi si fudud buu u fahmi karaa waa masaa'ilka caqaa'idka ku saabsan caqiidadu war nin uma baahna qur-aan iyo xadiid baa loo hayaa masale kasta waana wax qalbiga bini aadamka gala cibaadaadku inta ugu badan war nin uma baahna salaada waxa laga yaabaa far la taagayo nusuus baa la hayaa in meeshaa farta la taagaya inaan la taagaynin xadiis baa soo arooray nusuustaa ku tiro badan ijtihaadaadku waa wax yar haddaabay jiraan masaa'ilka bay yidhahdeen akhlaaqiyaadka ahi ijtihaadiyana inta badan baahan bahan nusuustaa ku badan abwaabtaasi marka la joogo nusuustu aad bay u tiro badan tahay abwaabta bay yidhaahdaan si mucaamalaadka ku saabsan nolol maalmeedka caadiga ee dhaqaale leh siyaasad leh bulsho leh ijtimaac leh cilmi leh nooca kan leh nusuusta abwaabta ku soo arortay way koobantay way ka koobantay ta kale waxaa ku badan ijtihaadka iyo baadidoonkeeda haddaba waxaan rabaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu si fudud bay ugu dhaqmeen oo u fuliyeen innaguna mar waxaynu nidhaahnaa waxaynu u baahanay kitaabkiiyo qur inaynu qaadanno si aynu u fahmnana calaa manhaji salafi saalix hore muslimiinta wanaagsanayd ee saxaabo lahayd ee taabiciin lahayd ee ragga lahayd sida ay ugu dhaqmeen unaan ugu dhaqanno waxaanse rabaa inaan masale idiin sharxo waa maxay faraqa u dhaxeeya wadaadka maanta nool iyo saxaabigii nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam uu soo saaray waa maxay faraqa u dhaxeeya madrasadii nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam uu dadka ku tarbiyeeyey iyo madaarista maanta joogtaa qaabkay u tarbiyayso ma ka warramayo nebi moxamedde inuu ilaahay doortay calayhi salaatu wasalaam uu rasuul ahoo dee diintaba lagu soo dejiye u masaladaasi kama warramayo waxaan ka warramayaa mas'ale ah madrasadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd madraso tatbiiqiya oo waaqiciya ama nolosha lagu dabaqo oo ku jaan go'an wakhtigii uu noolaa iyo mushkilaadkii yaallay taasi waxay keensatay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray qaada eraygaa u fiirso nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray qaada qaadada soo ma taqaaniin hogaamiyeyaal nin waliba halkiisuu hogaamiye ka ahaa dad mansile hogaamiye wada gaadhsiisan buu soo saaray nebi moxamed muu soo saarin calayhi salaatu arday shahaadada sidataho doctor iyo majister iyo ijaaso iyo waxaasi tama soo saarin innaga madaaristeenna waxay soo saaraan dakaatiro iyo shuyuukh iyo wixii la mid a ah. mal farq maxaa udhaxeeya faraq weyn baa u dhaxeeya nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam qur iyo xadiidku waxay ku soo degayeen labaatan iyo saddex sannadood madrasadaasi waxay socotay oo lagaga takharujay saddex iyo labaatan sannadood saxaabadu saddex iyo labaatankaa waxay ku jireen tababar tadriib camaliya hadday caqiida tahay hadday siyaasad tahay hadday iqhtisaad tahay hadday ijtimaac tahay bay u fulinayeen ay ula dhaqmayeen noloshii ay ku noolaayeen ama bulshooyinka la noolaayeen si fiican bay u fahamsanaayeen oo iyagaaba ka yimi waxay ahaayeen dad ah job trained shaqaa lagu tababaray ilaa iyo ay takharujeen innagase wadaadku masaajid buu fadhiyaa qur-aankuu kala furaa musxafka ama bukhaari buu akhrinaya hadday waxaasi dhacaan nebiguuba saasaa ku dhacday saaya saasuu yidhi caynkaasuu yidhi caynkaasuu yidhi caynkaasuu yidhi nadariyaa la akhrinayaa theory nadariyaad baa madaxaaga gelaya laakiin waaqaca markaad la tagto sidaad u dabiqi lahayd mas'alo kale weeyaan waxaynu isweydiinaynaa maxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maa kitaabka iyo sunnadoo kuusan mar loo dhiibo oo u dabeetana masaajidka la fadhiisto oo u dabeetana dadka u sharxo sow sharxiisu kama fiicnaadankeenna haddii kitaabka qur-aan oo isku dhan nebiga inta loo soo dhiibo calayhi salaatu wasalaam wukaamada la fadhiisto u dabeetana sharxo oo dadka u dhigo si fiican bay dadku u fahmi lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala sidaasi ma doorannin waayo waxay leenahay saasi waa nadariyaat waa akademik waa dad ama jaamacad la geeyey ama masaajid la geeyo tiyari loo akhriyay weeyaan ilaahay baa ka jawaabay masaladana wuxuu leeyahay qur-aanka wa qaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu kadalika لنثبت به فؤادك waratalnaahu ترتيلا ولا yaatuunaka بمثل ilaa جئناك بالحق waaxsana tafsiira ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwa gaaloobay baa waxay leeyihiin nebi moxamed intuu kolboo odhanaya calayhi salaatu wasalaam qur-aan baa igu soo degay waxyaa soo degay maa mar kitaabkiisa loo wada dhiibo isagoo kitaab sita muu yimaado ilaahay baa wuxuu leeyahy kadalika yalamru kadalik arrinku saasaannu kuugu kala farqinay oo qaybqayb qur-aanka u soo dejinaynaa waayo linuhabbita bihi fu'aadak waratalnaahu tartiila walaa ya'tuunaka bimaal inaannu qalbigaaga ku dejinna baa ilahay yidhioo ku sugno waxyaabaha sababtaa ah waxaa ka mida ah, ilaahay wuxuu leeyahay arin lama imanayaan ilaa iyo xaq baan soo dejinayaa arrinkaasi waxa sax ee laga samayn karo iyo xaqiiqada dhabtee uu yahayna si fiican baa loo fasiraya yacnii saxaabadiiyo nebigu waxay ahaayeen nolosha intay tijaabiyaan ayaa ilaahay samada uga soo fatwoonayay waxay sameeyeen inuu saxiyo inuu qaldan yihi kaasi waa qaldana ka weecda waxa qur-aan lagu canaananayo soo arag maalan uxud baa la dagaal galay ilahay baa qur soo dejinaya le minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira boo nebigu waxbuu tijaabiyey ilaahay baa qur-aan soo dejiyo le cabasa watawallaa an jaahu lacma yacni wax allaaliyo waxaa sababu nusuul laydiin akhriyo ama sababu wuruudi اlxadiid sababu iiraad اlxadiid maaha sababu wuruudi اlxadiid culamada waxay sheegaan xadiidka midna waa ninka wariye ee xadiidka warinayay sababtii ku kaliftay inuu sheego inta badan dhacdooyin baa dhacayay dhacdadani markay dhacdo saxaabigana xadiidka sheegayay midna waa xadiidku sababtu ku yimi oo ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sababtii ku kaliftay inuu warka kan sheego waxaa sababu lwuruud alxadiia ah ama asbaabi nusuulka qur-aanka ku soo aroora uu qur-aanku ku yimi oo dhammi waa dhacdooyin nololeed oo bractical oo jawaab laga bixinayo saxaabadu nebi maxamed markaa waxay la noolaayeen calayhi salaatu wasalaam isagoo dhib ku jira iyo isagoo badhaadhaysan isagoo dagaal ku jira iyo isagoo nabad ku jira isagoo heshiisyo gelaya isagoo tamar yar isagoo xoogaystay isagoo lagu xoog badan yahay waxaasoo dhan oo nolol bracticala bay galeen dabeetana mashkilad kastoo timi ilaahay baa ka jawaabaya yasaluunaka can kida qul qul illahu yuftikum baa allah ka fatwoonayey dhibaatooyinkan dhacday iyo waxay tahay ta macnaheedu waxa weeyaan saxaabada waxaa lagu tarangareeyey inay fahmaan maxaa caqiidaa maxaa siyaasa ah maalan markaan leeyahy maxaa caqiidaa maxaa siyaasa ah waa ideology lagama dhaqaaqo isbeddel kuma dhaco qadaayaadka siyaasigii laakiin musaawama bay aqbalaan waa la gorgortamaa awooddaa lagu xisaabtamaa mawaaqiftaad istaagaysaa awooddaaday ku xidhan tahay gorgortanbay ku xidhan tahay waxa lagu ogoliyay ku xidhan tahay waxaad raadinaysay ku xidhan tahay wax badan bay ku xidhan tahay haddaad mawaaqifta siyaasigaa caqiida u qaadato ka warran wixii gale waad gaalaysiinaysaa waa masale caqiide baad ula kacday laakiin saxaabadu si bractical iyagu u galeen musaawamaad buu nebigu galay waxay saxaabadu si bracticala u barteen maxaa qaanuuna maxaa akhlaaqa maxaa akhlaaqiyaad iyo wacdi iyo tarshiid lagu daweeyaa maxaase u baahan in maxkamad iyo qaanuun iyo sharci lagu daweeyo saxaabadu waxay si fiican u barteen almuwaalaa alwalaa walbaraa maxaa caqiido oo laysku jaraya maxaa musaawama aqbali kara waxaan leenahay masaa'ilkan markaynu tilmaamayno waxay ahaayeen dad shaqo galay dabeetana shaqo kastoo ay qabteen wixii ka saxa wixii ka qaldanaa ilaahay u sheegay shaqooyinkay qabanayeen oo dhan baa ilaahay wuxuu sheegay intaana waa qaldanaydeen markan waad saxsanaydeen tijaabadaa waa ku guulaysateen taasi sax may ahayn waddadayna ka weecataan bay ahayd waxaa laydinma ogola nolol caadiya bay ku jireen walidaalik saxaabadu may ahayn ardo iskuul dhigata may ahayn baliyo bogsito nusuusuun qoro oo tiyari loo uruuriyo may ahayn taasi waxay sababtay markay soo baxeen inay noqdaan dad qaada ah waayo ninkani xaqiiqooyinkan wuu soo taagnaa maalan sulxulxudaybiya sulxulxudaybiya waxay soo taagnaayeen masaa'il iyaga ku adkayd marka kan oo ay malaa caqaa'idba moodi karayeen oo nebigu musaawamaad siyaasiya ka dhigay sulxudaybiya heshiiska waa wada garanaysaa wuxuu nebigu la galay calayh isalaat wasalaam ilaa iyo ay gaadhay inay magaca nebiga in lagu qoro waraqda heshiiskana ay diidaan waa wuxuu nebi maxamed kula heshiiyeyba may bay yidhahdeen nebinimada iyo rasuulka ay waxaa ka jooji magacaaga ku qoro bismi illaahi raxmaan raxiim qora may raxmaanka iyo raxiimka garan bismika allaahuma ku qoro magacaale intaasumaananoo garanaynaa bay idhahdeen wuxuu arkayay masaa'ilkaasi musaawamad siyaasiya inay tahy wuxuu arkayay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo heshiisya gelaya ayay isa soo taagayeen muslim la cadaabayo torjar ku jira ou nabigu aqbalay inuu heshiiska galay kana uu yidhi warda anugu heshiis baa ku jiraaye sabir oo ilaahay tala saaro yanii markuu sulxu xudaybiya nebigu heshiiska nimanka la galay ama jandal baa isa soo taago silsilada ku xidhan oo la toorjargarayo soo baxsaday nin xabsi ka soo baxsaday oo silsiladaysan oo dhibaata haysataa taagan isbir waxtasib buu nebigu ku yidhi sabiroo xisaabso ilaahay darti u xisaabso anugu heshiis baan galeen waxay saxaabadu joogeen iyadoo dagaal ay ku jiraan oo haddana saxaabada qaar ka mid ay heshiis galeen ou nebigu yidhi heshiiskooda u fuliya maala ghaswatu badar markay dhacaysay xadiiskii saxiixu muslimku muxuu sheegayey xudayfa bnulyamaan iyo aabbihii oo wada socda oo muhaajiriinoo soo socday quraysh qabatay markaasaa la yidhi ku socotaan markaasay yidhaahdeen madiina yarib markasaa la yidhi kuma socotaane nebi maxamed baa ku socotaane yacni ciidankanaanu isaynaa kuma soconna bay dhahen magaaladaanu sii gelaynaa waxaa lagu yidhi heshiisna la gala heshiis bay la galeen heshiisku muxuu yahay nebi maxamed iyo ciidankiisa calayh salaatu wasalaam inaydan u soo helinin soo raacinin nimankaa waa isgelaynaaye labadiinnaasi waa idin sii deynaynaa si aynaydan gelaynin waa la galeenoo waa la sii daayey hadhowbay nebiga u yimaadeen waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo nimanka qurasheed waana qabteen heshiisna waxaanu ku soo in aanan dagaalkaa kaala qaybgelin maxaa tala ah waa nebi maxamed wakhti uu u baahnaa calayhi salaatu wasalaam rag laga tiro badna sax nin uu wato kun ciidana xagga kala joogaan waa maalintuu ku ducaynayay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayow haddaad kooxdaa yar halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo kooxdaasi hadday halaagsanto ilaahu dunida dib lagugu caabudi maayo dagaal aanu ku talagelin baa qabsaday oo saxaabadii in badan ay joogto madiina oo aan la soo raacin haddana isagoo waxaasoo mas'alada nebiga haysata ay kaa tahay ayuu wuxuu ku yidhi nafi lahum cahdahum wanastaciinu allaha bihim iyagana ballankoodaan u oofinayaa dagaalkana ilaahay baan u kaalmaysanayaa iska taga buu ku yidhi xudayfa dagaal ma gelin iyo aabihii toona goob laysku hayo yani waxaan uga jeedaa saxaabadu waxay noolaayeen nebi moxamed oo yuhuud heshiis la gelaya waxay noolaayeen nebi moxamed oo quraysh oo mushrikiina heshiis la gelaya waxay noolaayeen nebi moxamed oo duulimaad ku jira oo dagaal ku jira oo dagaalamaya waxay nabiga la noolayeen calayhi salaatu wasalaam wakhti dagaal wakhti nabadgelyo wakhti heshiis wakhti laga xoog badayay wax walba sidaa daraaddeed wuxuu nebigu soo saaray calayhi salaatu wasalaam qaada wax lagu tilmaamo hogaamiyeyaal markuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay oofsaday abibakar baa muslimiinta calanka u qaaday cumar baa ka daba qaaday cumaan baa ka daba qaaday cala ka daba qaaday raggii rag ahaa baa ka daba qaaday qaaradaha dunidoo dhan bay furteen qaada bay haayeen maantase inagu waxaan joognaa casri islaamka nidaamka dowladnimo iyo nololeed oo dhan laga saaray oo la saaray ruufafka masaajidda iyo maktabadaha isagoo qoran baa waxa la dhigay halkan masaajidka gudihiisa iyo maktabaduhu kitaabka yaalla waxa aan soo saaraa jaamacadda ardayga gala ee maqaacid aljaamacaad ka soo baxa ama masaajidda wax ku dhigta ee masaajidda ka soo qalinjabiya wuxuu soo baxaa arday thiyari soo bartay nadariyaad soo bartay laakiin nolosha waaqiciga aan waxba ka aqoonin waa nadariyaat akadamika waa iyari cilmiya maaha iyari fudud waa iyari cilmiyuu soo bartay laakiin nolosha tajriba kuma leh ma tijaabin iyariga kan muu gaadhin xad waxyaabo badanoo uu u baahnaa inuu kala saaro uu kala saaro tusaalaan idin siinayaa iyariga iyo bracticalka aan sheegaya maxaa u dhexeeya labadan eray afgaaleedka aan sheegaya maxaa u dhexeeya maalan dhallinyaradanina dambe waxaa taqaaniin baan soo qabanaya kubadda cagtee la ciyaaro tiim kubadda cageed baynu dhi baynu dabeetana brofesor ku takhasusay kubadda cagtaynu keenna kooj tababare caalamka ka ugu waa keenna rofesorka ugu sarreeya kubaddana waa keen labaatan inanoo caafimaad qabo feedha waaweynna meel baynu ku xarayna dabeetana waa u akhrina alloo dhiga baynu nidhi laba sannadood bay ku akhrinayeen marna garoonka geeyaan oo liyaaqa badaniya iyo digdigtan la baraayo in jidhka la jajabiyey iyo si isu laba rogi lahaa marna kubadda iyo qaabka weerarka loo gala iyo qaabka difaaca loo galaiyo waa kan buu qodhay koojki tiimamka in la cayaarayna hadday tiimamka qaaciidaadka caynkaasa ku cayaara yihiin ra'sul xarbeheennu waa mid afar dhexe afar dambe laba xaggana waka wixii buu sharxay wuxuu dhigay tiyariga kubadda lagu cayaaro oo dhan nimankaasi markay khubaro ku noqdeenee bahasha liyaaqa badaniya barteenee waxwal barteen ayaynu waxaanu nidhi kaaley haddaba waxaad la cayaaraysaan oo doorkan waxaanu nidhi kaaley haddaba waxaad la cayaaraysaan oo doorkan laydinku tijaabinayaa inaad la cayaartaan baraaziil imisaad rajaynaysaa inay goolal ka dhaliyaan yacni ninka kani iyarigii buu sidaa garoonku soo galay imisaa iyarigu maskaxdiisa ku xaadiraya markuu ninkaa ku soo baxo mayatuunal baad ka sartaa maxagaad kala imisuu ka fekeri kaynayaa baad u malaynaysaa mise intuu fekerayaa baa kubadda laga qaadayaa kaan laakiin tiyarigaa badan loo akhrinayna bractical loo soo tarengareeyey ee tiimanka lagu soo tarengareeye lasoo waday lasoo waday qofka iyo qofkan tiyariga loo dhigay marka nolosha dhabta alla ah isugu yimaado iyomaa wixiisu dhab yihiin yacnii ninna wuxuu bartay wax bractical ah si bracticala ah loo tarengareeyey ninna wuxuu hayaa maxay tiyari buu haystaa nadariyaad buu hayaa taa macnaheed waxa weeyaan aqoonta lagu qaato madaarista cilmiga ama jaamacaadka ama masaajidda ama waxaasi oo dhammi waa buxuud nadariya laakiin marka ay timaado in si bracticala ah loo kala saaro waxyaabo badan alwalaa walbara markuu caqiidayey iyo bayn atasaamux watacaayush walmucaamalaat walmusaawamaat asiyaasiya waxaa marka la raba in la kala saaro marka la rabo in la kala saaro waxyaabo badan oo nolosha tani ay u baahan tahay waa kala gedisanta qofku fiyariga xataa hadduu istaycaabo sido practically markuu fulinayo wax badan maalan xadiidka burayda ee saxiixu muslim ku yaalla saxaabigaasi burayda wuxuu leeyay nebigu calayh salaatu wasalaam markuu ciidan dirayo wuxuu fari jiray inuu nafiisana ilaahay uga cabsado subxaana wa tacaala muslimiinta nawcaynkaa ula dhaqmo gaalada siduu la dhaqmo waxaasa la farayay xadiidka waxaa ka mid a uu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam amiirka uu dirayo idaa xaasarta ahla xisnin duul eh, qalcad ama dhufays ku jira haddaad ka qabato maxay go'doomiso oo fa an tunzilahum calaa xukmi illaah oo ay ku yidhaahdaan war waxaanuu soo dhaadhacaynaa ilaahay xukumkiisa waa isdhiibaynaa laakiin ilaahay xukumkiisaanu rabnaa inaad nagu xukunto falaa tunzilhum calaa xukmi illahi buu nebigu ku yidhi ilaahay xukumkiisa haw soo dhaadhicina haka aqbalin hadan waxaa laga aqbalayaa oo saxaabigu nebigu dirayo dabeetana wuxuu leeyahy hadday ku yidhaahdaan ilaahay xukumkiisu baanu aqbalaynaa kaas eh, ha yeelin buu nebigu ku yidhi oo maxay aqbal walaakin anzilhum calaa xukmik buu nebigu ku yidhi waxaad tidhaahdaa waxaan idinku soo dhaadhicinayaa xukumkayga oo waayo nabigu wuxuu yidhi fainaka laa tadri atusiibu xukma allahi fiihi mamla adigu garan maysid inaad haleeli doonto ilaahay xukumkiisa inaad kuwan ku haleeli doonto iyo inaad gafi doontee maxaa loo jeedaa adugu bashar baatoo waad ijtihaadi doontaa laakiin ijtihaadkaagaasi mia filmia inuu qur'aan iyo sunno waafaqsanyay ma hubtid masalada waad ka fatwootay sidii ay kuula muuqatay ijtihaadkaaga waa ka layidhi ninka mujtahidka ah hadduu khata'ana wuxuu leeyahay maxay ajar hadduu asiibana laba ajar laakiin maan la hubaa inuu asiibayo mar haddaan la hubin inaad asiibayso ilaahay xukumkiisu mooyaane wax kale kugu qaadi maaya hodhanni waxay masaladani tilmaamaysaa tanziilu nusuusi cala alwaaqic marka la yimaado waa ijtihaad culammadu waxay idhaahdaan waa ijtihaadkii ugu badnaa ee culammadu samayn jirtayba waayo nusuustii haatan way soo wada degtoo diintii o dhamme way taallaa laakiin in practicali loo dabaqo waa masala ijtihaadiya tan maxaan uga jeedaa markaa islaamnimada ruufka saaran ee miisaska agtiinaa qur'aanka yaalla in nolosha lagu dabaqaa waa muxaawala ijtihaadiya bashariya qad tusiib waqad tukhti waa isku day bini aadama ou rabo qofka muslimka inuu isku dayo kitaabka qur-aana inuu waafajiyo nolosha caadiga ah inaad asiibtaana waa suurtagal inaad maxay gaftaana waa suurtagal jawaanib tiro badan oo qusuur iyo jahl iyo khataaba ah qofka bini aadamka ku sugan saxaabadu iyagu waxay kaga gedisnaayeen waxaynu leenahay wax walba iyagoo bractical loo soo tarengareeyey oo iskuul saddex iyo labaatan sannadood haddiiba eraygaasi uu sax noqdo saddex iyo labaatan sannadood wax la barayay ayuu nebigu ka tegey wuxuu ka tegay calayhi salaatu wasalaam iyagoo qaada ah wuxuu ka tegay iyagoo ajiil ah jiil loogu talagalay inay tusaale u noqdaan ummadda muslimiinta ee dambe dhan duul camalkooda lagu daydo inay noqdaan innaguse laba dhib baa markaa innaga ina wada haysta kow ka koowaad ee islaamiyiinta maanta nool haysata waxaa ka mid ah runta marka la laysu sheego aqoontoo yar qilatilcilm waliba alcilmi sharci war xamaas iyo surwaalkoo la gaabsada iyo gadhkoo lala baxo qur-aanku ka tira badan yahiy xadiidka nebigu calayh salaat wasalaam iyo islaamka fahmigiisu nacam waa sunnaday ka mid yihin kuwa kani soo jeed tiro badan dadku wuu hayaa laakiin inteebaa rusukh filcilmiyuu jiraa inteebaa rusukh filcilmiyuu jiraa ama waxaan odhan karaa cadam istaycaabi alnadariyaat alcilmiya nadariyaadkii cilmigaa lama istaycaabin si fiican loogama dhergin eh, ragga badh markay urteedu si fiican u soo urtay unbaabay carareen intaanu cabbinba waa ursaday uun kadibna wuxuu uhi waan dabaqay maxaad dabaqdaa mabaad ursane mabaad liqine waxaa ka horraysa in sharciga si fiican loo fahmo in kitaab iyo sunna si fiican loo xambaaro walidaalik baan leenahay saxwada maanta islaamigaee caamkee jirta waxa ku yar mubdiciinta iyo mujtahidiinta iyo mufakiriinta way ku yaryihiin dadka raasikhay way yaryihiin walidaalik gafkooda uu tiro badanaya cid kastoo aan raasikhina rabta haddana inay wax dabaqdo waxaad naftaada ku dabaqaysaa ama kuf ama dhacday ku jirtaa marka adaga taadatay laakiin markaad bulsho weynta u baxdo waxaad ku dabaqaysaa rusukh cilmiya buu u baahan yahy boodbood iyo dhallinyaronimo uma baahna iyo xamaasad iyo qur ku taalla qura uma baahna waxay u baahantahay tahay maxay rusuux cilmiya idan waxaynu leenahay teen waa saxwa caama masaa'ilkii nusuusta ku badnaydna waa laga yaabaa sixeennu inuu ku bato masaa'ilka caqiidiga nawcun maa in in badan la saxo bidcada in badan laga durko iyadoo weli laga yaabo in hareeraha wax iska marmaraya masaa'ilka cibaadaadka inin doora la saxo laakiin marka ay tagto masaa'ilka bulshadu ay wadaagtee u baahnaa ijtihaadaadku wuu yaryi kow marka waxaa leey islaamiyiinta maanta nool waxa haysta kow qilat alcilm labana waa maxay qilat alkhibra maanta haddaad jaamacadda dictooraa ka soo qaadatid handasa sida wax loo dhiso oo dictoorah oo dabeetana meel bayadaan lagu geen lagu yidhaha waxaa lagaa rabaa sky scrabs inaad dhisto guri siddeetan dabaqa ama boqol dabaqa ah. aad tidhaahdo shahaadaddii ugu dambaysaan sitaa dunida laga qaato waa hadda weligaaba laba jaajurays maad saarin tii erigumaad digan jirtay waxaad joogta un kalaaskii jaamacaddumaad fadhiday intee laga rajo qabaa adigoo tii oo dhan sida oo aanu maqnayn intee laga rajo qabaa inaad sky scrabs waxa isweydiinta len waxaanu noqonaysaa nooca haddaynu ku bilowno wuxuunbaa la isweydiinayaa miday shan dabaq kaga dunto markuu marinayo miday labaatan kaga dunto miday soddon kaga dunto idan dadkaynu dilaynaa unbaa kala badanaya ninba intuu dee shaqaalaha saaran meesha intay ku dumayso ayuunbaa kala badanaya de ilan aqoontaad waddaa ma aha aqoon practicala ah, ma aha aqoon maanta aynu labadan shayba markaa way yaryihin kow marka koowaad cilmiyan looma istaycaabin wixii loo baahnaa in la istaycaabo aqoon ahaan looma sido laba tajaaribi ma jirto islaamka waa horaa laga saaray meesha hadda tajaarib noloshan casrigee dambe ahi way yartay ka kale ku jiree dhibta taagani waxa weeyaan waagii hore dunidu way kala fogayd waanay kala xidhnayd waxaaga xataa haddaad meel iskaga tijaabsanayso meel yaroo iska gaara bay adiga ku gaara maanta dunida waa laysku xidhay waxay noqotay tuulo yaroo qudha qaraarka maanta cidi ay meel yar ka gaadho ayaa wuxuu raadaynayaa dunida inteeda kale oo dhan yacni waxay yidhahdaan siyaasadda maantu dhacdo kastoo siyaasigii bay yidhaahdaan waxay leedahay manduur maxalliya mid iqliimiya iyo mid caalamiya bulshada yar ay ka dhex dhacday waxa ay ku hayso iqliimka ama gobolka raadka ku yeelanayso dunida dhammaanteed raadka ay ku yeelanayso iyadoo aan laba daraasaynin oo la garanaynin in tijaabooyin la bilaabaa ilama qumana maanta waxaan odhan karnaa qofka mid waa nadariyaadkii cilmiga kitaabka iyo sunnada ahaa midna waa waaqicii la noolaaye lagu dabaqayay waaqaca kani faham buu u baahan yahay aragtidiisa siyaasiga dhaqaaleed ijtimaaceed waayo adigoo aan tasawur saxiixa ka haysanin masaa'ilka uma helaysid fataawi iyo waxaad ku dabaqda toona haddaanad masaa'ilka si fiican u garanaynin walidaalik ayaa waxay tilmaamaan maanta masaa'il agtiinna basiid ka ah ayaa caalamulislaami waxaa culamo joogtaa inta isugu yimaada lix sannadood fadhiyeen bal qiyaas fiisa kaadhku intuu idinla leegi baalkan yare sidaa un loo mariyo ee lacagta meelaha bangiyada lagala baxo mujamaca aqaafiga islaami mujamaca majmac اlcilmi ah, munadama muctamar alcaalam islamiya ka raabita baa la keenay iyadoo fataawi laga weydiinayo culammadu majmacaasi wuxuu caado u leeyahay wuxuu leeyahay khubaro aqoontaa kasta ee markaa la rabo in fataawi laga bixiyo looga yeedho khubaraa loo yeedhay ikhtisaadiyiine waxa la yidhi bahalkan iyo rasmiyaadkiisa ka warrama wax badan bay sharxeen niman culamaa baa loo diro buxuud ka soo qora layidhi buxuuday culammadu soo qorto waxaa loo qaybiyaa nin sheekh kastaoo caalami isagoo jooga gurigiisi iyo maktabadiisi iyo meeshiisiibuu baxsigu taga commentski iyo wixii uu rabo inuu calaamadiyo dib u soo calaamadiyaa dabeetana waa laysugu yimaadaa haddana dib dib baa laga niqaashaa lix sannadood baa laba sannadood kasta dib loogu soo noqonayay oo la niqaashayay yani waa mas'alo agtaada basiidka ah maxaad u malaynaysaa nolol dhan waan mujtahidba wadan iyo mid kitaabka eega toona waxay u baahan tahay wax tiro badan leh waxaan leenahay nolosha maanta joogta ilmaam xaqiiqiyay u baahan tahay oo siyaasiya oo dhaqaaleed oo ijtimaaciya xarakati tadaafuc albashari inaad si fiican u fahamto waxaa ku soo koobayaa qaybtan koowaad aan idin leeyahay muxaawalaadka ay wadaan dadka islaamiyiinta maanta dunida ku noole eh ama jamaacadka islaamiga waa ijtihaadaad bashariya kow islaamkuna ma aha waxa saaran miisaanka inuu qaldan yahay inuu saxan yahay leegayaayo waxa weeyaan raggan sitee maanta xambaarsan rag hore u tijaabiyo waa la hubaka ah. laakiin qoladan maanta sidataa inay tijaabadaeda sax tahay iyo inaanay sax ahayn weeyaan waxa meesha yaala tijaabadaasi inay sax tahayna waxay ku xidhantuu labadaa shay oo ah intay cilmiga raasukhday shareecada ah iyo intay waaqaca ay nooshay qiimayn karto ee qiimayn cilmiya ay qiimayn karto qiimayntu maaha raadiyoyada iyo tviyadaan soo dhegaysanno dabeetana arrimu saasay u socdaan xaggan ka wada waa qiimayn cilmiyaan rabnaa qiimayn cilmiya oo si cilmiya loo daraasayn karo haddaan luqadii ahlulcilmiga xaggooda u weecdo waxaa maqasheen qur-aanka isagoo ilahay leh subxaanah wa tacala wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat laystakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum alfaasiquun waxaa laga yaabaa in ragga badhleeyiin mustafa aduunbay meel adag kaa gashaye wuxu ma adka haye waa fududa ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi wacad allaahu ilaahay wacdigiisuna waa waa mid la huba la helayo ilaahay wuxuu yaboohay aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixa labada shay unbaabana laga rabaa waxaan kale adigu aad sheegaysaa waa maxay labada laga rabaa waa maxay aliimaan walcamal الsaalix labadaa haddii la helo qur ku taallaa in maxay adiga awooddaada maaha ilaahay baa yidhi layastakhlifannahum sax weeyaan kow aamanuu wacamiluu الsaalixaati in konton jeer badan bay qur ku soo aroortay waxaan filayaa labada lafdo isku xiga konton iyo laba jeer inay qur-aanku soo arooreen iyagoo kala baxsan ama mufrada ah ama kuwaas inay kasii tiro badan yihiin su-aashaan idin weydiinaya waxay tahay aamanu idin gartay goormuu camalku saalix noqdaa wadaadad baa wada yaqaanin soo maaha laba shartuun haddii laga helaa odhan doontaan ama laba rukniun alikhlaas iyo almutaabaca soocaynkaa ma aha in daacadnimo jirto iyo inay jirto maxay mutaabaca inuu leeyahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii waafaqsanyah waan gartay haddaba camalka saalixa midi waa bayin ijtihaadaadna uma baahna salaada soonka ilaahay dikrigiisa xuskiisa cibaadadiisa waa bayin ijtihaadaad uma baahna ama acmaali اlumma wa islaaxuhaa waxay u baahan tahay kow ijtihaadka tanziilu nusuusi cala alwaaqic hal antum mujtahiduun ijtihaadka tanziilu nusuus cala alwaaqic waxay ku xidhan tahay bay yidhaahdaan kow in waaqaca si fiican loo fahmay laba nusuustii masaladaa ka jawaabi lahayd inaad si fiican u fahamtay waxay ku xidhantahay bay dhahdaan inaad garan karto alistitaaca waalqudra ummadda awooddeeda iyo intay kari karto waxay ku xidhantahay bay idhahdaan inaad garan karto macrifa ma'aalaat alumuur marka waxaan la dabaqo waxaa ka soo bixi doonay xataa ka dambeeya waxa uu yahay si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay acmaasha inteeda badan aamanu wa camilu saalixaadkeeda waa kula gartay waana fududday qof walbana waa waxa laga rabo qof walbana waa ka aakhiro la weydiinayo walidaalik baa aakhiro jamc laynagu keeni qof qof baa laynoo keenaya qof walbana tiisaa laga xisaabinaya ama acmaal umma iyo isilaax اlumma markay noqoto mutaabaca inay hesho oo ay noqoto tii nebi maxamed mid waafaqsani waxay u baahan tahay in qadaayaadka siyaasiga iqhtisaadiga iyo ijtimaaciga intaad si fiican u fahamtay nusuustii waafaqsanaydna aad si fiican u fahamtay ummadda aad rabo aad rabto inaad ku dhaqdana awooddeeda iyo istiaacadeeda inaad fahamtay inaad markaa isa u baahan tahay ma tihiin markaa kuwii taa samayn kari lahaa si kale haddaanu tilmaamo tusaalaan idin siinaya diintu way soo wada degto way wada taallaa yacnii qur iyo xadiidku way dhammaystiranyiin iyagoo maxfuuda sidoodii inoogu yaalli haddii qofka bini aadamkaa diinta waxaa korkiisa saaran intuu awoodo saaxinka maaha ummaddana waxaa korkeeda saaran intay awoodo maalan arkaanta salaaddu cidina ma nasakhi karto cidina wax kama bedeli karto waa macruuf soo maaha maxaa ka mid ah sarajoogaa ka mida ah in sarajoog lagu tukado laakiin markaynu waaqaca daraasayno kumaa sarajooga ku tukada almustaiic ka awoodaa ku tukada nin buka haddaad u timaadoo tidhaahdo jiifa arkaanta salaaday ku jirtaa in la istaago adeer istaag haddaad doonaysa inaad tukato maxaa <laughs> baxaya nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi salli qaa'iman fain lam tastaatic maxaa la yidhi fasalli qaacidan qaacidanku maxay ku xidhantahay inaad qofkan qudradiisa iyo istiaacadiisa inaad eegto sida qofku uu qudra iyo istiaaca u leeyahay ayay ummaddu qudra iyo istiaaca u leedahay ummaddu waxaanay xambaari karin haddaad tidhahdo ha xambaarto iyadaan weli u bislaanoo gaadhin waa intixaar siyaasiya ah. waa ummadaad rabto inaad gowracdo oo ay dunto haddaanaad waaqaca si wanaagsan u daraasaynin maalan ilaahay subxaana wa tacaala quraanka wuxuu inooga warramayaa laba nebi oo israacay cala araajix khadar iyo muuse khadar afcaal buu sameeyey afcaashaa uu samaynaya muuse waa wada inkirayey amran iyo nukran iyo wuxuu ku tilmaamayay inaan wax la qaadan kara aanay ahayn kadib heshiiskii markii uu dhammaaday ayuu khadar sharxay wixii uu waday wuxuu sheegay ama safiinatu tusaale ahaan ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaratuha naciibaha wa kaana waraa'ahum maliku ya'hudu kula safiinatin hasba war doonta buu yidhi waxaa lahaa dad badda kaga xoogsada meeshanna waxaa ka dambeeyo xaggaa ay ku sii socdaan jooga nin boqora oo daalima oo doon qurux badan hadduu arko dadka ka qaada markaa masaakiintan baan u danaynayay si aan doontooda looga qaadin ayaan looxa ka saaray si uu boqorku yidhaha taasi waa midda looshahay keenin oo kuwa la qaadayaanay ugu biirin kow daahirku muuse joogay waxay ahayd niman bilaash ku soo qaado sida xadiidkii bukhaari sheegayay nooli kamuu qaadanin qolada doontu way soo qaadeen niman bilaash ku soo qaaday in doontooda la dololay mulkulkhayr inaad ku tasarufta laa yajuus muuse wuxuu taagnaa war nimankan doontooda maxaad u daloolinaysaa waana sidii caadiga ahayd marka aanu ogayn waaqaca kan markii muuse loo sharxay dhibta jirtaa waxay tahe doontan loo dalooliyey oo masaakiinta iyamaa u faa'iido badan doon hal loox ka maqanta inay iska wataan iyo in doontaba laga qaado horta waxa u faa'iido badan doon hal loox ka maqantay inay iska wataan halkii doontao dhan laga qaadi lahaa muuse markii loo sheegay ma murmay quraanku aanku muran dambe muuse leeya ma sheegin datminis markii uu waaqaco ogaaday siduu yahay ayuu aqbalay in mulkulkhayr tasarufka caynkan ee ma'aalkiisuu yahay inay doontani nabad gasho in la aqbali karo mushkilaadka yowmigaah waxyaabo badan ba haddaanad guntooda ogeyn aan la garanayn si loo fasiri karo walidaalika maala nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abu hurayra ee ku yaallay nin baa yimi qaylinaya wuxuu yidhi ilahay waan halaagsamay halagtu waa halagtu kii laha i ramadaanka u yimi oo maxaa dhacay buu nebigu ku yidhi walima wuxuu yidhi haweenkaygii baan gabadhaydii baan u galmooday maalin ramadaan buu islaantiisii iska fuula waana saxaabi markuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi raqabad xore wuxuu yidhi ma haysto waxaa lagu yidhi laba bilood oo isku xiga haddaba soon wuxuu idhi ma karo maalin baaban adkaysan kari waayo ma laba isku xiga baan ah, karaya ma awoodo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba lixdan miskiin quudi markaasuu yidhi ma haysto wixiiba wuxuu iska soo taagay midnaba inaanu haysanin dabeetana meeshuu iska fadhiista nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dambe loo keenay xoolaa la keenay dabeetana wuxuu yidhi war ninkii mee kan waa soo taagay wuxuu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam war qaado bixi iska lixdankii miskiin iska sii dayaad eh, kafaaraha noqotee dabeetana haddana war kaluu keeno wuxuu idhi wahal bayna laabatayha man huwa afqaru minii oo madiina ilaahay rasuulkiisiyo ma wax iga liitaa deggan adigu cunoqaada buu nebigu ku yidhi ninkii dembiga gala timir loogu daray yani sharcigu kaasuu keenaya hadday duruuftu xad kaa gaadhsiisan tahay ninkii dembiga galay ayuu nebi maxamed timir ugu daray oo la yidhi mar haddaan laba haynin calayhi salaatu wasalaam wax kaa liitaana haddaanu magaaladaba joogin adigu qaado yani waxaan uga jeedaa waxaynu u baahannay laba shay oo ah inaynu islaamnimada raasikhiin ku noqonno istaycaabno ahlu cilmi rasmiya inay dadku noqdaan iyo dacdooyinka dunida ka jira inaynu fiqi u yeelanno si fiicanna u fahmi karno garan karnana markaynu iyada si fiican u fahmno ayaynu garan karnaa shareecada maxaa ka qaabilsan haddaba haddii aynu rabno inaynu makhraj helno dhibta jirta in meel looga baxa la helo waxaan leeyahay dhowr shayba waa inaynu hellaa shayga koowaad waa in la helaa qiyaada calaa mustawa alumma aw calaa mustawa alcaalam hoggaan ummadeed oo ummad ama duni hoggaamin kara hoggaan waa la helaa hoggaanku waa inuu yeeshaa sifaatkii qiyaadiga ahaa lagu yaqaanay qof qaa'ida halyay ummadeed qof noqon karaya qur-aanka nebi yuusuf markii uu la yidhi waxbaa lagu dhibay innaka alyowma ladayna makiinun amiin markii la yidhi wuxuu sheegay in loo dhiibo meel dabeetana wuxuu sheegtay innii xafiidun caliim muuse markay gabdhu lahayeen shaqada ha la siiya maxay yidhaahdeen inna khayra man istaajarta alqawiy alamiin qofku inuu aqoonna leeyay ammaanona leeyay baa muhima aqoonta iyo ammaanadu ma badna dad labadaba isku lain la helo laakiin mararka qaarkood waa nisab bay noqon kartaa maalan shaqadaadu daranaysay noqonaysa maalan haddaad duuliya dayaaradeed u baahan tahay intee baad ammaano ka rabtaa intee baad see aqoon ka rabtaa khibro ka rabtaa waxaa laga yaabaa wadaad taqiya oo aan khibrad badnayn iyo mid faasiqo agasbeertku waa in shaqadaasi la horaysiiyo faasiqa agasbeertka ah waayo waxaa la raba un dee dayaradu intay halkaa ka kacday inay meelhebla ay fadhiisato in soddon qof ama afartan qof ama boqol qof lagu aamino inuu duuliyo iyo nin xaafida laakiin farsamadu aanay ku adkaynin inuu duuliyo kan baa labada lagu aaminaya mararka qaarkoodna isweydaarka kale ay noqon kartaa maalan wasiirulmaaliyaad qaadanaysaa cilmiga iyo ammaanadiisa waa inay ammaanadiisa horeysa hadduu tuugiyaya wax ku soo gaadhaya oo kasta uu leeyahy waa in hore ammaanadiisu xooggantay kadib baa wixiisa kale la kara karaa waxaan leenahay markaynu qiyaada ka warramayno nabi yusuf calayhi salaatu wasalaam ma odhan ina nebi baanahay ma odhannin nin qurux badanoo dunida ninka ugu qurux badan baanahay ma odhannin nin cafiifa oo dumarka ka dhowrsoon baanahay wuxuu yidhi nin xafiidun aliim muahilaadkii qiyaadanimadu sheegta isagoo intan kaleba ahaa waxaynu u baahanay markaa qiyaadada ummaddu mucaasiriintu markay sisifaynayaan waxay dhahdaan saddex shay qofku hadduu la'ya bay yidhahdeen isaga qiyaadaba ma noqon karo qof fishan le waa inuu ahaadaa bay yidhahdeen ru'ya cala almada albaciid dadku intay arkayaan in ka fog waa inaad arki kartaa waayo dadka halyey baad u tahay hor socda idan intay arkayaan in ka durugsan waa inaad arki kartaa bay idhaahdaan ama mustaqbalka waa inaad dorosi kartaa ama bay idhaahdaan waa inaad garan kartaa awooddaadu intay leeg tahay iyo tumuuxaadkaaga inaad iswaafajin karto waa inaanad ku jirin maxay day dreaming way yidhaahdaan dadka badh baa iyagoo soconaya riyooda bay yidhaahdaan isagoo soo jeedu riyoonaya oo soconayaba yacni waxaad u baahan tahay haddaad intaad halkeer ka qayliso tidhahda maraykankan furanaya dee waad riyoonaysaa waxaad u baahan tahay day dreaming inaanad ku jirin waxaad u baahan tahay imkaaniyaadkaaad haysato iyo waaqaca ku hor taagan inaad qiimayn karto idan waa nin ru'yala bay yidhaahdaan waa inuu noqdaa bay dhahaan qof iltizaam leh commitment wadaad waxuun sharxi yaqaana laakiin dabadda markay noqoto aan camalba fulin karin haddaad tahay isna waxba qaban kari maysid waa inuu qof committed ah oo multazima ah oo wax qaban kara waa inuu yahay waxay yidhahdaan almahaaraat alqiyaadiya ama managerial skillskii qof leh waa inuu yahay marka wuxoo dhan isku soo duuduubo waxaynu leenahay waxaynu u baahanay inaynu hello qiyaada calaa mustawa alumma hoggaan ah oo ku filan ummadda hoggaan baynu leenahay baynu u baahannay garan kara lucabka siyaasigaee maanta la cayaaro lucabka siyaasiga muxuu ku falayaa waxaa laga yaaba inaad tidhaahdo waar qur iyo sunna ninka looga baahanya maxaa looga baahanyay waxaa looga baahan yahay dadkaad kubadda la dheelayso ninka kubad tiim wataa garoonka intaanu gelin wuxuu daraaseeyaa qolada ay wada cayaari doonaan meelahay xoogga u leeyahay tiimkaas iyo niqaadi dacafkiisa iyo wixiisa askariga dagaalgelaya dagaalgelintiisa waxa ugu fiican inuu war ka hayo ciidanku la dagaalamaya waxay tahay si uu isku dayi karo inuu muxaayid uga dhigi karo maalan ciidan baa dagaalgelinaysaa markaasuu wuxuu wataa isagu dabaabado inta dabaabado ma haysatid waxay dhahdaan caqliyaadka ugu fiican waxa weeyaan sidee baad u dagaalgelin kartaa iyadoo dabaabadiisu ay wax darbeeshay maala waxay dhahaan buuraley marka laysla galo dabaabadimo korto dan waad suuqaad ka saartay suuqii dabaabadu markaa ma yaallo waa dagaal baa la galay aan dabaabadii ku jirin haddaad laakiin bannaanka isula soo baxdaan dee waad idan waxay dhahdaan qofku dagaalka cidda uu la gelayo siyaasadda waa dagaal dhaqaalo waa dagaal laba shirkadood baa loolamaya waa inaad taqaanaa shirkadaad la loolamayso istraatiijiyaadkeediiyo si u fakarayso markaas baad geli kartaa loolan mushtar noloshoo dhamme waa nooca kan marka haddaad noqoto waxay yidhahdeen siyaasadda laba tusaale waa garanaysaan baan idin siinaya lucbatu shatranj bay yidhaahdaan iyo lucbatu nerd waa laba cayaaroodoo la cayaaro waxaa jira nin gaaleed oo dagaalkii labaad ee dunida ka horba wuxuu soo saaray nin xisaabiyahana buu ahaa wax loo yaqaano game theory oo ah sida loo xisaabiyo cayaaraha la cayaaro game theorygii baa waagii dambe qadiyad cilmiya laga dhigay oo dhaqaalaha gashay oo milatariga gashay oo iqtisaadka gashay oo ka gashay dagaalkii labaad ee dunida inta ugu badan bay dhaheen game theorygii ninkaa mathematishankii lahaa lagu galay waa maxay waxa kani laba cayaarood baan idin sharxayaa maalan shatranj wax cayaaray ma leedin shatranjku waa cayaartan jaska la yidhaahdo soomaalidu jar bay cayaartaa ama shax shaxda ma cayaarteen shaxdan odayada soomaalidu cayaarto qofka shaxda cayaaraya ama shatranjka cayaaraya aanu tallaabo guurin cayaarta markuu eego wuxuu idhahdaa ka haddaad guurto muxuu soo guuraya isagu dabeetana wuxuu odhanaya kaa wuu guuri kara kaa wuu guuri karawga haa kaa hadduu guuro maxaad samaynaysaa xaggaasaadna ka guuraysaa kaa kale hadduu guurana xaggaad ka guur waxaad xisaabinaysaa inta tallaabo ee ninkan u suurtagala inuu guuro waa jawaabteedii garanaysaa mid walba sidaad uga jawaabi lahayd odayga shaxda cayaaraya intaasuu eegaa markuu cabbaar u fiirsado shatranjka ninka cayaaraya intuu saa u eegaba wuxuu idhaahdaa istabka shanaad baan ku qabanayaa buu leeya boqorkaagu u dhintay istabka shanaad hoosuu dhintay wuxuu xisaabinayaa inta suurtagale aad haysatay inaad guurto iyo guuris kastoo aad guurto inuu jawaabteeda garanayo jawaabta kaka dambaysa u garanayo deetana wuxuu kule shan goor markaynu guurno boqorkaagu dhintay wuxuu sii xisaabiyey intaasoo jeer sida loo guurayo marka waxay dhaahdaan labada nine shaxda wada cayaaraya ama shatranjka wada cayaaraya kollayba horta mid baa badinaya soocaynkaa ma aha laakiin waxa lagaa badiyey mar aad acyaarta wixii awooddaada ahoo dhan aad isticmaasho aad fakertay oo ku tala gashay wax kasta inaad ka jawaabi karto waxay idhaahdaan laacibka siyaasiga ee dhabka ahi waa kaas bay idhahdaan waa nin garan kara axsaabta siyaasadda waxa layshayo haddaad waxaa guurto maxaa soo baxaya waxay dhaahdaan cagsiga cayaarta cayaar kalaa u ah cayaarta laadhuuda la ydhahda soo ma taqaaniin maxaa la cayaaraa weligaaba isxiiji lix ilaahu ka dhigumaad odhanaysaa ma garanaysid wax ka soo baxaya baalku ma dhowdhowdhowdhow lix hal laga yaabaa inuu kuu soo baxo adigu lix baad raadinaysa ma kantarooshid waxa soo baxaya waxay idhaahdeen laacibka laadhuugu siyaasi maaha haddaad tiraa aynu ku dhufannu wuxuunbay soo bixiy mashaahada wayma nasriya meelbay ka bixi doontahay waa laacibkii laadhuudaata waayo asalku waa inaad asalku waa kaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalan ghaswatu badar ma odhanin ku kiciya waa shahaada helaysaane wuxuu lahaa ilaahu intani hadday halaagsanto dunida dib laguga caabudi maayo shahaadadu umay ahayn malab jamaaci u wada dhinta aakhira jinno gelaysaane islaam buu rabay inuu wado inay wada dhintaan ma rabin sadaraaddeed inuu guulaystaaba ayuu waxa koowaad ee optionka u yaalla laakiin meel dagaal ka dhacay kollayba waa la in dad shahaado helaan haddaad dadkao dhan u qoondayso ka war inay shahaadada helaan tiraa kon kiciya aakhira jinno wada gelitaan yacni waxaan uga jeedaa masalada tani waxa weeyaan waxaan jeclay inaa idinkuna aamustaan waxaan tilmaamaynaa waxa weeyaan qiyaadada islaamiga ahi waa inay noqotaa qiyaado fahmi karta yani ummadda islaamiga cidda hogaamin karta waa inuu noqdaa qof fahmi kara lucabka la cayaarayaa nooca uu yahay waa inuu noqon karaa qof islaam dhaba fahmi karayo tabiqi karaya qof garan kara lucabkan cidda la cayaaraysa sida loola cayaarayo haddii aydan samayn karayn markaa qaa'idku ummadda hoggaaminaya hadduu yahay qof aan samayn karaynin wixii loo baahnaa oo rushdigu hadduu xamaasku ka bato xamaaska iyo caatifadda iyo cadhada iyo xiisuhu hadduu ka bato caqliga wax oo soconaya maaha si kale haddaanu tilmaamo ma daawateen cayaar la yidhaahdo musaaracatu hiiraan cayaarta ay caanka ku yihiin nimanka loo yaqaano sbanishku isbanyoolku dibi la daawado oo meel oo nin maro yaroo cas oo dibiga intaa warma lagu mudmudu xanaaqaad dabeetana ninka jiidh buu is idhaahdaa maro yaroo cas buu waxay idhahdaan qaa'idka aan ahayn qaa'id siyaasiyo muxanaki wuxuu la mid yahay debigaa marada cas loo taago waxa aan ku ahayn wixii imbortanku hadduu yahay waxaad ku diriraysaa uun waxaad la mid tahay ninkan marada cas loo taagayo debigu marka laga cadhaysiiyo ninka dil is odhanayaa laakiin marka marada cas loo taago iyaduunbuu arkaa saa marada cas buu cararayaa markuu marada cas mar jiraba waran baa la geliyaa markaa dabeetana wuu soo wareega wuu soo cararaa xagga kalumarada casu gudbiya taasuu jiidha waran kalu geliyaa cayaarta la daawanaya waxa weeyaan ninkana cayaartooygaee meesha taagani dibigaa inta laga dilayay dadku daawanayaanoo waada la hayaa waran la geliyaba musaaracatu hayraan waxaa cayaaraya qofka ku jira dagaallo haamashiyoo aan ahayn wixii ummaddu ay u baahnayd waxaan looga baahnayn haddaad ku jirto waxaad la quwa lacdaa dadka ka xoogga badan le cadowgii wuxuu jecel yahay intaanad xoogaysan in lagu buquujiyo si taasi ay u dhici karta waxa weeyaan saaxada lagu soo saaraa fiican intaanad naf badan yeelanin dabeetana waa inaad noqotaa dibigaa kolba laga cadhaysiinaya warranka madax laga gelinayo ee baasha casriixaya markaan soo koobo qodobka koowaad aan tilmaamaya waxa weeyaan qiyaada calaa mustawa alumma waa inu noqdaa waa noqdaa qiyaadadaasi mid laacib siyaasiya noqon karo dhaba aalit ilamr waxaynu leenahay qadaaya alumma waxay u baahan inay ummadii ka fekerto koox yaroo gaar oo isku xidhata guri madow ummadda inay ku qasabto waxay iyadu doonayso maaha ummadu dabcan waa islaamnimo waa in kitaab iyo sunno laysku xukumaa waa in kitaab iyo sunno la raaca laakiin kitaab iyo sunno dharaar yaalla waa inuu noqdaa waa noqdaa kitaab iyo sunne ummaddu ay ka tashan karto maadaama ay umma islaamiya umamka sidoodaba kama maarmaan waxa loo yaqaano wadatashiga nabi maxamed goorta ilaahay faraya inuu saxaabadiisa la tashada waa goorma calayhi salaatu wasalaam waa goor talooyinkooda qaarkood laga yaabo wixii ka ratibmay inuu jabaha ahaa qaswatu uxud maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam taladiisii waxay u badnayd in magaalada la joogo oo difaaca laga galo laakiin qolo dhallinyaro xamaasadaysan iyo kooxa isugu tegayoo yidhi maxay magaalada ka qabanayna dabadda inoo saar dabeetana dabadii baa loo baxay dagaalkii baa la galay calaa kulli xaal dhib badan baa muslimiinta soo gaadhay dhibtaasi markay soo gaadhay kadib baa ilaahay qur soo dejiyey qur ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum haddaad ahaan lahayd baa ilaahay leeyay mid dabeecad adag oo qalbi adag dadku way kaa yaaci lahaayeen walow xaq ba sheege iska cafi baa ilaahay yidhi oo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydii kuwa la leeyay cafi ayaa ilaahay wuxuu leeyahy washaawirhum fi lamr iyaga la tashaba ilahay leeyay waa kuwii dembaabay ama sababihii colku uu ku jabay keenay sababihii colku uu ku jabay waa maxay masaladu maxay tilmaamaysaa markanuunbay dhacdadu idinka qaldantaye aslu shuuraa ma xumaan la tilmaamaya wale waa jabteenne waxaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamaya saxaabadan gaftay inuu cafiyo laakiin saxaabada la cafinaya waa kuwa ragga badh baa goobta ka cararay madiinaa loogu tegay ragga badh la jabay wax badan oo dhibaato ah baa dhacday haddana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala faacfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr dembigooda ilaahay dembidhaaf u weydii adiguna cafi arrinkana kala tasho waamurhum shuuraa baynahum idan waxay tani maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa dadka ahlu cilmiga ah iyo ahlu khibraha ah iyo takhasusaadka cilmigaa ah leh in in badan wax la weydiin karo laakiin haddaad iyaga kala dhuumato maxaa soo baxaya haddaad wixii kitaabba yaqaana aad ka dhuumato tidhaahda kitaabkaanaan dabaqaya ka warran waa balaayo kale waxay ahayd talada ugu badan cidda la weydiinaya inay noqoto ciddii cilmiga lahayd mid shareeco mid dhaqaale mid siyaasadeed mid diineed mid dagaaleed ummadda kaadirkeedii waxgaradka ahaa qiyaadaadkeedii hogaaminaya inuu noqdo dadka waxa badan la weydiinaya ummadda muslimiinta waxa weeyaan in lala tashado fi silmi wa fi lxarb nabad hadday iyo dagaal hadday tay siyaasad hadday dhaqaale hadday waxay ummadi leedahay ummad baa leh waa inay ummaddu taladeeda wadaagtaa walidaalika waxay idhahdaan isbedellada ummaddaha ku dhaca saddex meelood buu maraa bay saddexda meelood ou maraa waxa weeyaan bay idhaahdaan kow kooxda koowaad waxay ku tilmaamaan shariixat ulbadu waa dad ideology rumaysan maalan nin caalima oo fikrad diineed faafinaya isbeddelku shariixada ideologigu ma bilowdo shariixada fikradda sida maaha isbeddelka waxa samaysaa iyagu cuquul bay isku dayaan inay karaan laakiin ummad ahaan waxa beddela waxay dhahdaan asxaab الshawka والnufuud waxay culammadu ku tilmaamaan ama ahlulxalli wاlcaqdi iyo wixii ka mid a waxaa bedela dadka ummadda hoggaanka u haya isbeddelku uu ka suurtagalyay mid dhaqaale ha noqdo hoggaan cilmiyeed hoggaan dhaqaale hoggaan maamul wuxuu doonaya ha noqdo dadka hoggaanka u haya ummaddu hadday isbeddelka iyagu qaataan ayay fududaataa shariixada inta kalena ina dhismaha ummadduna waxay dhaha waa shariixat lbinaayo iyaga dadkao dhan baa ka qayb gala wakhtigaan idinku tiro badiyey laakiin waxaan ku soo koobayaa makhrajku waa wax cad waa waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib waa war cad oo ilaahay qur-aan ku sheegay wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlard laakiin wuxuu u baahan yahay in la gaadhsiiyo camalkaa saalixa ahi inuu ikhlaasna yeesho mutaabacana yeesho mutaabaca rasmiyana wuxuu yeelan karaa marka waaqaca si fiican loo daraaseeyey ee daawadii u cuntantay kitaabkii sunnaa looga keeno ee markaasuu sida saxa noqon karaa waxaan ku soo koobayaa markaasi ilaahi subxaana wa tacaala inaynu in badan barinaba muhima dariskaygani waxa gundhig u ah isku iskuday kastoo fashila rag baa fashilay ee islaamnimadu ma fashilin masaladaas ina caqligiinna si fiican ha ahaato iskuday kasta muxaawaladaa ciddii siday ayaa miss calculation samaysay iyagaa siday u xisaabtameen ay qaldanayd amaa islaamku kun sannadood buu dunida tan keligii talinayey oo uu hogaaminayey oo u hor socday wallah aclam billahi tawfiq salaam